alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wasaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa darsigeennii sideed iyo tobnaad kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya wuxuuna ka bilaabmanayaa darsigeennu xadiiska dheer qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana nasr bnu caliy aljahdami ahbarna cabdulaahi bni daa'uud qaala xadaana salamata ibna abinabidin salama ibn abi nubayd uhbirna can nucaym bni abi hindin can nubayd bni shariidin waa saxaabi saqiir can salim ibni cubayd saalim ibnu cubayd waa saxaabi isaguna wa kaana lahu waxaa u sugnayd suxbatun saaxiibtinimaa u sugnayd oo saxaabadii nebigu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi uqmiya waxaa la miyir dooriyey calaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay fii maradihi jiradiisii fa afaaqa wuu soo miiraabay nebigu sala allahu caleyh wasalam wuu soo miyirsaday faqaala wuxuu yidhi xadarat salaatu ay axadarat salaatu salaadii ma soo xaadirtay waqhtigii salaada ma la gaadhay qaaluu wuxuu yidhahdeen nacam haa faqaala wuxuu yidhi muruu bilaalan bilaal fara muruu bilaalan bilaal fara falyu'adin dadka ha u aadaamo wa muruu abaabakrin abaabakarna faro falyusalli lilnaasi yacni dadka ha u tukado dadka ha tujiyo ow falyusalli binnaas abaabakar far oo dadka ha tujiyo maadaama anugu aanan kici karayn uma uqmiya calayhi waa la miyir dooriyey nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa afaaqa wuu miyirsaday nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuu soo miiraabay faqaala wuxuu yidhi xadarat isalaatu salaaddii ma soo gashay qaalu waxay yidhahdeen nacam haa way soo gashay qaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muruu yani muruu bilaalan bilaal fara buu nebigu yidhi salawaatuulahi wasalaamu calayh falyu'adin ha aadaamo wamuruu abaabakrin abaabakarna fara buu nebigu yidhi falyusalli binnaasi dadka ha tujiye uma uqmiya calayhi waa la miyir dooriyey nebiga sala allahu caleyh wasalam fa afaaqa wuu miiraabay waa miyirsaday nebigu sala allahu caleyh wasalam faqaala wuxuu yidhi muruu bilaalan bilaal far oo falyu'adin dadka ha aadaamo wamuruu abaa bakrin abaa bakrna fara falyusalli binnaasi dadka ha tujiye faqaalad caaishatu waxay tidhi ina abii aabbahay rajulun nin weeye asiifun ay raqiiqu lqalbi aabbahay waa nin qalbi jilicsan faidaa qaama markuu istaago dalika almaqaam booskaa isaga ee nebi moxamed sal allahu aleh wasalam dadka uu ku tujin jiray markuu istaago bakaa wuu ooyaya waa nin qalbi nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo mowqifkan meeshan ciddii jirtay buu xusuusanaya falaa yastadiicu ma awoodo ma kari karo inuu dadka tujiyo falow amarta haddaad fari lahayd hayrahu cumar hayrkii la lakaana axsan sidaasaa wanaagsanaan lahayd riwaayo kale oo fi saxiixayn waa caaisha odhanaysa mur cumar falyusalli binnaasi cumar far rasuulka ilaahu dadka ha tujiyo qaale wuxuu yidhi uma uqmiya calayhi nebiga waa la miyir dooriyey oo markaa yani waa suuxay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa afaaqa wuu soo miiraabay faqaala wuxuu yidhi muruu bilaalan bilaal fara buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh falyu'adin yacni ha aadaamo wamuruu abaabakrin abaabakarna fara falyusalli binnaasi dadka ha tujiyo fa ina kunna sawaaxibu aw sawaaxibaatu idinku waxaa tihiin yusuf saaxiibadihii ama yuusuf dumarkii la kulmay oo kalaa tihiin maxaa loogu shabahayaa yuusuf dumarkii la kulmay haweenaydii nebi yuusuf shirqoolka ugu tala gashay markii sirtii ay faaftay oo yacni qaalat imra'atu lcasiisi turaawidu fataha can nafsi qad shaqafaha xuban inna lanaraaha fi dalaalin mubiin ayay si ay ceebtaa u yarayso bay casuuma diyaarsa falama samicat bimakrihinna arsalat ilayhina waactadat lahunna muttaka'an wa aatat kulla waaxidatin minhunna sikiinaha casuumad bay daahirka u ekaysiisay laakiin waxay u jeedeen dumarku bal inay la arkaan waxa ay hunguraysay oo quruxda yuusuf marka ay arkaan fa inna kunnaa idinku sawaaxibu aw sawaaxibaatu yuusufa yuusuf saaxiibadihii baa tihiin faray fa adana waa aadaamay wa umira abuu bakrin abuu bakr baa la faray fa sallaa binnaasi dadkuu tujiyey uma ina rasuulalahi sala allahu aleh wasalam rasuulka ilaahay wajada wuxuu dareemay yacnii khifatan fudayd buu helay muddo ka bacdi nebigu sal allah aleh wasalam fa qaala wuxuu yidhi unduruu fiiriya iisoo fiiriya man attaki'u calayhi cidaan dushiisa cuskado cidi garab gasha oo aan cuskado iisoo fiiriya fajaءat bariiratu bariira timi iyo warajulu nin aakhara oo kale bariiro nebigu salawatu ullahi waslamu caleyh u xoreeyey caaisha ay xoraysay iyo nin kale iiboo garab galay nebiga fataka'a waa cuskaday calayhimaa dushoodu cuskaday riwaayaadka ku soo arooray baa kala duwanoo riwaayada bukhaari waxay leedahay bayna arajulayni laba nin dhexdood baa nebiga yacni markaa uu dhex socday axaduhumaa cabaas iyo wa aakharun cabaas iyo nin kale cabaas iyo cali bn abi aalib riwaayada daara qudnina waxay leedahay usaama iyo fadli ibnu cabaas baa nebiga hogaaminayay riwaayo kaloo fi saxiixayn waxay leedahay rajulaani yacni cabaasun wa caliyun see laysu waafajinaya marka waxaa laysku waafajinayaa yacni tobankii maalmood ee nebigu uu xanuunsanayay soo bixitaanka uu soo baxay dad kala duwan baa soo garabgelayay marka saasaa riwaayadaha laysu waafajinaya ayb fajaa'at bariiratu bariira timi iyo warajulu nin oo aakhara kale fataka'a wuu cuskaday nebigu calayhimaa dushooda falammaa ra'aahu abubakrin abubakar markuu arkay nebiga sanqadhiisii u maqlay dahaba wuu tegay liyankusa ay liyata'ahara inuu gadaalgadaal u soo noqdo inuu dib u baxo fa awmaa ilayhi nebigaa uu ishaaray sala allahu calayh wasalam an yahbuta makaanahu booskiisa inuu ku sugnaado nebigu u tilmaamo xataa qadaa ilaa uu gutay oo u dhammaystay abubakrin abubakr salaatahu salaadiisa ilaa uu dhammaystay ayib uma ina rasuula lahi sal aley wasalam rasuulka ilaahay qubida waa la qibdoodoo waa la oofsaday intaa ka bacdi maalma ka bacdi faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi wallahi ilaahay baan ku dhaartay laa asmacu maqli maayo axadan ruuxoo yadkuru sheegaya ana rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay qubida in la oofsaday nebi maxamed waa dhintay ninkan ka maqlo ilaa darabtuhu bisayfi hada ilaa seeftaydan aan ku garaacaya carwaa qofkaan ka maqlo nebi maxamed waa dhintay afkiisa soo marya qaal wuxuu yani markaa raawigii saalim baa wuxuu leeyahay yani saxaabigii baa wuxuu leeyahy wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen sababta geerida nebi maxamed ay uga wareereen waxay ahayd wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ummiyiina dad ummiyiinay ahaayeen ummiyiin waa waa nisbatan ila alummi waa ruuxa marka hooyadii loo nisbeeyo oo waxa weeye midka aan waxna qorin waxna akhriin wahay lam yakun maanu ahayn fiihim dhexdooda nebiyu nebi maanu ahayn qablahu nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka horreeyey oo carab nebi nebi maxamed ka horreeyey looma soo dirin fa amsaka annaasu dadkii baa ka joogsaday inay yidhaahdaan nebi maxamed waa dhintay wa iska ilaaliye ila cumar baa halkan seef la taagan oo le carwaa ninka yidhaahda nabigii waa dhintay faqaaluu waxay yidhahdeen yaa saalimu saalimow saalim waa saxaabigii maaha saalim ibnu cabdillahi bni cumar waa saalim ibnu cubayd oo saxaabigii ah yaa saalimu saalimow indaliq ila ilaa saaxibi rasuuli illaahi sal allah aleh wasalam fadcuh orad nebi maxamed saaxiibkii xaggiisa aadoo noogu yeedhoo farriin naga gaadhsiiye waa abubakar waa yeelkii saxaabada faataytu abaa bakrin abaa baan u tegay buu yidhi walxaal huwa isaguna filmasjidi masaajidka dhexdiisa oo ku sugan yahay macnaha muddadii hore nebigu xanuunsanaya abubakar wuu la joogay laakiin maalinta nebiga la oofsaday buu cawaali xaafad koroo madiina dhankeeda kora oo cawaali la yidhaahduu aaday xaafaddaa masaajidka ku yaallay buu marka joogay fa ataytuhu waanu imi buu saalim yidhi abkii anigoo ooyaya dahishan ay xaala kownii dahishan anigoo wareersan oo aad u naxsan oo ilmaynaya ayaanu tegey falammaa ra'aanii markuu abubakari arkay buu qaala wuxuu yidhi aqubida rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay miyaa la oofsaday nebigii ma dhintay qultu waxaan idhi waa dhintay iyo ma dhiman midna ma odhane qultu waxaan idhi inna cumara cumar yaquulu wuxuu leeyahay laa asmacu maqli maayo axadan ruux oo yadkuru sheegaya ana rasuulalahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay qubida in la oofsaday nebi maxamed waa dhintay ruuxii sheega ilaa darabtuhu bisayfi haada seeftaydan aan ku garaacaya cumar baa saaleh ayib abubakr markuu wuxuu qaala liya wuxuugu yidhi indaliq bax inawadi faindaliqtu waan baxay macahu abubakar la jirkiisa fa jaa'a waa yimi huwa abubakar baa yimi wannaasu dadkuna qad dakhaluu ay galeen calaa rasuuli ilahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi ay u galeen dadkii markii loo sheegay nebi maxamed in la oofsaday dhammaantood way soo wada galeen gurigii bay soo galeen meesha gurigiina waa qol yaroo ma qaadi karo ayib faqaala wuxuu yidhi abubakar baa wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu wardadow afrijuu liya ii bal meel waddo aan maro ii fa afrajuu lahu markaasay u banneeyeen meel wada ay u baneeyeen fa jaa'a waa yimi xataa akaba calayh ilaa uu ku foorarsaday nebiga sala allah caleyh wasalam wa khara waa dhacay calaa saacidayhi labadii dhudhunee nebigu saa u qabsaday yani si uu halkaa salaanta uga dhunkado wamasahu wuu taabtay bimacnaa wamasahu ay waqabalahu wuu dhunkaday nebigu dhunkaday faqaala wuxuu idhi inaka mayitun wa inahu mayituun adigu yani mid dhimanayaa tahay ayaguna way wada dhimanayaan wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afain maata ow qutila inqalabtum calaa caqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya aayaddii buu akhriyey saxaabadii waagaa ku baryo waxay qur-aankan aayaadkani qur-aanka ma ku jireen bay isweydiiyeen uma qaaluu waxay ya yaa saaxiba rasuulilahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay saaxiibkiisow aqubida rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay miyaa la qibdooday nabigii ma la oofsaday qaala wuxuu yidhi haa facalimuu waxay ogaadeen an qad sadaqa abubakar inuu run sheegay oo nebi maxamed la oofsaday bay ogaadeen qaaluu waxay idhahdeen yaa saaxiba rasuuliillaah nebi maxamed saaxiibkiisow ayusallaa calaa rasuuliillahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi ma lagu tukanaya sida dadka kale loogu tukado qaala wuxuu yidhi nacam haa qaalu wa kayfa sidee baa loogu tukanaya haddaba qaala wuxuu yadkhulu qowmun qoom baa u soo gelaya meeshii aanay qaadi karin rasuulkana lama rabo meeshii yani ilaahay uu ku oofsaday in laga qaado barta in lagu aasaa la rabo marka gurigii baa la soo gelaya yadkhulu qowmun qoom baa u soo gelaya fa yukabiruuna way takbiiranayaan oo salaaddii bay xidhanayaan wa yusalluuna way ku tukanayaan wayadcuuna way u ducaynayaan nabiga sala allahu caleyh wasalam <clears throat> uma yakhrujuuna way baxayaan qoomkaasaa ka soo baxaya uma yadkhulu waxaa soo gelaya qowmun yani qowmun aakhar qoom kala soo gelaya fa yukabiruuna way takbiiranayaan wayusalluuna way tukanayaan wayadcuuna nebigay u ducaynayaan uma yakhrujuuna kuwaas way baxayaan xataa yadkhula annaasu dadka dhammaantood ilaa ay soo wada galaan qaaluu waxay dhahan yaa saaxiba rasuulilahi sal alla aleh wasalam saaxiibkii rasuulka ayudfanu ma la aasayaa rasuululahi sal alla aleh wasalam yacni kamaa yudfanu qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala waxay yidhahdeen ayna xagee baa lagu aasayaa qaala wuxuu yidhi fil makaani booskii baa lagu aasayaa alladii booskaasoo qabada allaahu ilaahay uu ku qabtay oo ku oofsaday fiihi ay fil makaani booskaa dhexdiisa ruuxahu ruuxdiisa uu ku oofsaday meesha iyo firaashkiisa iyo gooshiisu ay yaalleena ilaahay nafta uu kaga qaaday halkaasaa lagu aasaya maxaa yeelay fa ina allaha alle subxaana wa tacaala lam yaqbid maanu qibdoono maanu oofsan ruuxahu ruuxdiisa kumaanu oofsan nebiga ilaa fi makaanin dayib ilaa meel wanaagsan mooyaane meel kale ilaahay kumaanu oofsan fa calimuu waxay ogaadeen an qad sadaqa inuu run sheegay uma amarahum wuxuu faray yacni abubakar an yuqasilahu nebiga inay dhaqaan banu abiihi ilmaadeeradii inay dhaqaan adeerkii cabbaas iyo caliy bni abi aalib iyo fadli ibn cabaas iyo reer bani haashim inay dhaqaan muslimiinta kale ka soo baxa u daaya qaraabadiisu hadhacqdeebuu ku yidhi abubakar nebigu waa waa la oofsaday muslimiintii waa ku tukadeen qadaayaadkii muslimiinta iyo khilaafkii ku yimi iyo ay fahmi waayeenna naasiladii dhacday waxaa xalliyey abubakar baa xal u helay waana sida ilahay qur-aanka uu ku yidhi wa fowqa kulli dii cilmin caliim mid kastoo cilmile midka cilmi badanba baa jira wajtamaca almuhaajiruuna muhaajiriintii baa kulmay yatashaawaruuna iyagoo tashanayo nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh talada iyo xilka iyo mas-uuliyadda muslimiinta ayaa uga dambaynaya faqaaluu waxay yidhaahdeen indaliq binaa inawadi abubakarow ilaa ikhwaanina walaalaheenoo min alansaari ansaar ka mid a ansaar xaggooda aan ila saxaabadu waxay u qaybsanaayeen muhaajiriin iyo ansaar nudkhiluhum waanu gelinaynaa macanaa la jirkayaga fii hada almri taladan baanu wax ka siinaynaa faqaalat ilansaaru ansaari waxay yidhaahdeen mina amiirun wa minkum amiir nebi maxamed baa inoo dhexeeyey hogaanka muslimiintu isaguu ahaa haddii isagii meesha uu ka baxay idinkuna amiir baad leedihiin annaguna amiir baanu leenahay cumar ibnu khadaab wuxuu riwaayo kale war fiican warkii fiicnaay aan isku hagaajistay abubakar baa iiga horreeyey mise wixii aan isku hagaajistay wax ka badanba waa yidhi abubakar baa la hadlo wuxuu yidhi antum alwusaraa wa naxnu alumaraa idinku ansaar haddaa tihiin baa tihiin annaguna umaradii iyo hogaankii muslimiintaanu nahay nebigu wuxuu yidhi ala'immatu min quraysh a'immada iyo hogaanka baa leh faqaala cumar cumar ibn alkhadaab baa wuxuu milu haadihi alaas waa idinkale amiir baanu leenahay idinkuna amiir baad leedihiine yay u sugnaatay saddexdan arimood wax la midayaa iskale ilaahay qur wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala saaniya snayni id huma fi lqaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxsan ina allaha macana saddexda arrimoodba cumar baa iska leh aaniya snayni labadii islabaysay yani waa kuma labadaa wada socday bal ii sheega id humaa fi waqti ay godka ku wada jireen labadaa laga hadlayo ii sheeg id yaquulu wakhti uu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lisaaxibihi saaxiibkii uu ku yidhi laa taxsan ha murginoo ha tiraanyoonin ina allaha macanaa ilahay baa inala jira waa maciya khaasoo tanoo kale waxaa layaha caqiidada cilmiga marka laga hadlayo maciyatu nusrati wata'yiid in allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun man haada kaasi waa kuma saaxiibka lagu sheegayo waa kuma kaas nebiga labada ku ahaa waa kuma kaas la leeyahay ha murgin buu nebigu ku yidhi ma cidaan abubakar ahaynba man huma labadoodaas waa kuweye qaal wuxuu yidhi uma basada yadahu gacantiisuu fidiyey cumar fa markaasuu la mubaayacooday ballan buu la galay wa baayacahu naasu dadkiina balan bay la galeen baycatan beeca ayay la galeen xasanatan wanaagsan oo jamiilatan qurux badan xilkii marka iyo mas-uuliyaddii ummadda muslimiinta abubakar baa lagu aaminay xadiiska tirmidi waxaa la wadaagsanaya ibnu maaja nasaa iyo bukhaari baa qaybo ka mida ah isaguna warinaya yani waana xadiis saxiixa qala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana nasr ibnu cali aljahdami qala xadaana cabdulahi bnu subayr cabdulaahi bnu subayr waa shaykhun baahiliyun basriyun maqbuul ahraja xadiisahu alimam tirmidi fi shamaa'il wabni maaja faqad xadaanaa haabit ibnu aslam albunani can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi lama wajada rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay markuu dareemay min karbi lmowt ay min shiddati lmowt geerida dhibteedii iyo sakaraadkeedii markuu nebigu dareemay qaalat faatimatu faatima binti rasuulilah baa waxay tidhi waa akrabaah alla dhibta aabbahay alla tiiraanyo badanaa hadal calacala faqaala nebiyu sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi laa karba yacni dhibi ma ahaanin calaa abiika aabbaha bacda alyowmi maanta ka gadaal maanta ka gadaal aabbahaa dhibi ma haysato waxba hawelwelin innahu qad xadara min abiika aabbaha waxaa ku soo xaadiray maa laysa bitaarikin minhu axadan waxaan ruuxu bini aadana aan ka tegayn oo qof waliba uu dhandhaminayo geerida ah waata ilah leeya wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama caan baa la cabiray kullu nafsin daa'iqat lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitna wailayna turjacuun marka ruux bini aadana waxaan dhaafaynba aabbaha maanta haystee dhibi ma haysto almuwaafaatu alliqaa'u kulanka iyo meeshaan ku kulmaynaa waxa weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaynu kulmaynaa riwaayada macruufka waxay calacalka yani faaduma ay ku calacalisa waxaa ka mida yaa abataah ajaaba rabban dacaah yaa abataah jannat lfirdowsi ma'waah ilaa jibriila nancaah saasay lahayd aabbahayow jibriil waa ogeysiinaynaa jannat lfirdowsa abaalkaagu uu yahay bu rabbigii buu ajiibay qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana abulkhadaar waa ziyaad ibnu yaxya albasri wanasr ibnu caliy aljahdami qaala xadaanaa cabdirabi ibni bari alxanafi waynu soo marnay cabdirabi ibni bari alxanafi abu cabdilaahi alkuufi waa saduuqun yukhdi ahraja xadiisahu alimaam tirmidi faqad tirmidi keliya wax ka wariyay qaala wuxuu yidhi samictu jaddii awowgay waxaan ka maqlay abaa ummii hooyaday aabbaheed waxaan ka maqlay oo simaak ibnulwaliid la yidhaahdo yuxadisu isagoo xadiiska ka ibna cabaasin cabdilahi bn cabaas inuu maqlay yuxadisu isagoo xadiiska ka timinaya annahu samica inuu maqlay ibna cabaas rasuul alahi sal allau aleh wasalam yaquul nebi maxamed ole inuu maqlay man kana lahu ruuxay u sugnaaday fardaani laba ceelalyo fardiga waxaa la yidhaahdaa xoolaha marka la waraabinayo cidda ceelalyadae kasii horaysa ee darka usii hagaajisa laakiin hadda waxaa loo jeedaa ruuxa laba ilmood ay u saqiiraan oo kasii hormaraan xaggay uga sii hormareen aakhiro marka ceelaliya u yihin man kaana lahu cid ay u sugnaatay fardaani yacnii laba ceelaliyo laba ilmood oo u saqiiray oo min ummati ummadayda ka mid ah adkhalahu allahu tacaala ilaahay wuxuu gelinayaa subxaana wa tacaala bihimaa labadaa ilmood ee u saqiiray sababtooda wuxuu ku gelinaya aljannata jannaduu ku gelinaya faqaalat lahu caaisha caaisha waxay ku tidhi faman kaana lahu fardun min ummatika ruuxii hal qof uu u horomarayo ummadaada ka mid a isagu xaalkiisu muxuu noqonaya qaala wuxuu yidhi waman kaana lahu fardun yaa muwafaqa waman kaana lahu ciday u sugnaatay fardun ruux u horumarayoo ilmo yar u saqiiray u horumarayna asagana januu yani sabab ugu noqonaya yaa muwafaqa midii la waafajiyey sawaabka la waafajiyey qaalad waxay tidhi faman lam yakun ruuxaanu u sugnayn lahu isaga fardun cidiba ruuxaanay u saqiirinoo ilmaba aan u hormarinoo min ummatika ummadaada ka midana muxuu noqonaya qaala wuxuu yidhi ana fardun liummatii anigaa ummadayda ceelalyo u ah anigaa usii horomaray lan yusaabuu laguma asiibin musiibo bimilii anigoo kale dhimashadaydii mid lamida mida laguma asiibin xadiiska tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya waana sheekh naasir wuu daciifiyey riwaayo muslim uu warinayo ayaa jirto ida araada allahu biqowmin khayran qabada nebiyaha qablaha fajacalahu laha fardan wa salafa ilaahay hadduu doono qoom uu khayr la doono qoomka intaanu halaagin buu nebigoodii yacnii oofsadaa markaasuu ceelalyo iyo horumar uu noqdaa xadiiska mishkaat lmasaabiix buu sheekh naasir ku daciifiyey axmed maxamed shaakirna wuu saxiixiyaa riwaayo sugan baa jirto nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu leeyahay man asaaba bimusiibatin ruuxii musiibo ay asiibto geeri ay ku dhacdo falyatadakar bimusiibatii biya aniga geeridaydii oofsigaygii masiibadaydii ha ku xusuusto ha isku sabirsiiyoba nebigu yihi salawatu ullahi wasalaamu caleyh qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaءa fii miiraasi rasuuli illahi sal alla aleh wasalam xubaab iyo wixii ku yimi dhaxalkii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebi maxamed waxa laga dhexlayay waa laba shay maxay ahaayeen labada shay waa cilmigii iyo risaaladii uu xambaarsanaayo ummadda uu gaadhsiinayay taa ayaa culimmadaa dhaxashay shayga halkan uu kaga hadlayaa waa wixii adduunyo iyo xoolo ku tacalluqay xoolo laga dhaxlaba nebigu kama tegin sala allah caleyh wasalam xadaana axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadaana xusein ibnu muxamed xadaana israa'iil ibnu yunis can abi isxaaq asabiici can camr bni alxaaris ahii juwayriya yani juwayriya walaalkeed ahaa waa camr ibni xaaris ibni diraar alkhusaaci almustaliq wa ahu juwayriya um lmuminiina radia allaahu canha sawjada nebigu la walaalaha lahu suxbatun saaxiibtinima u sugnaatay oo saxaabadii nebigu ka mid aha qaale wuxuu yidhi ma taraka rasuulu llahi sal allahu aleyh wasalam ila silaaxahu wa baqlatahu wa ardan jacalahaa sadaqa nebigu kama tegin ilaa silaaxahu hubkiisii dagaalka mooye xoole kama tegin wa baqlatahu baqashiisii yanii baqashiisii caddayd duldul baa la odhan jiray sida shaarixuu tilmaamayo hiya albaydaa wasmuha duldulun baqashiisii mooye wax kale kama tegin iyo wa ardan dhul oo jacalahaa uu u yeelay sadaqatan sadaqa uu ka dhigay wax xoolaa kama tegin nebigu salawatullahi wasalaamu calayh waayo ilaahay subxaana wa tacaala baaba waxa uu weydiistay inuu noqdo cabdan rasuulah addoon rasuula inuu noqdo ee aanu noqon yanii malag boqor haddii ilaahay malig rasuula aanu noqon sida nebiyulaahi daa'uud iyo sulaymaan iyo markaas saasoo kale aanu noqon qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaanaa xadiiska hore bukhaari nasaai tirmidi iyo keyrkood baa warinaya wa xadiis saxiix xadaanaa moxamed ibnu musanna abu muusa albasri shaykhu ljamaca yacnii culimo sideed ahoo lixda kitaabba culimmadeedu ay mashaa'ikh u ahaayeen ay wax ka wariyeen buu markaa ka mid yahay xadaanaa abulwaliid abulwaliid waa hishaam ibnu cabdilmalik albahili mowlaahu albasri waa nin iqaah oo xaafida xadaana xamaad ibnu salma can muxamed ibni camar ibnu qays anaqaci in badan baynu soo marnay can abi salma ibni cabdiraxmaan ibn cawf azuhri can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi jaaءat faadimatu faadima bintu rasuuli illaahi baa timi ilaa abi bakrin abi bakr bay u timi radia allaahu canhuma ilaahay ha ka raali noqde labadoodaba ilaahay subxaana wa tacala ha ka raali noqde faqaalad waxay tidhi man yarisuka yaa ku haddaad dhimato yaa ku dhexlaya faqaala wuxuu yidhi ahli ehelkaygaa idhexlaya iyo wawaladii ilmahayga xaasaskaygii caruurtaydaa idhexlaya faqaalad waxay tidhi maaliya maxaa ii sugnaadayoo maxaan leeyahay oo laa arisu abi aabbahay aanan u dhaxlayn haddii adiga ehelkaaga iyo carruurtaada ku dhexlayso aniga maxaa maanicoo marka ii diiday inaan aabbahay dhexlo way la la garramaysa faqaala abu bakrin abu bakr baa wuxuu yihi samictu rasuula llahi sal allau aleh wasalam yaquulu nebi maxamed waxaan ka maqlay isagoo leh laa nuurasu nalama dhaxlo walaakinii laakiinse haddaan abubakar ahay acuulu waxaan masruufayaa man cidoo kaana rasuululahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahi uu ahaa yacuuluhu mid masruufa qaraabadii nebiga iyo ehelkii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo xaasaskii nebi maxamed sidii nebi maxamed wax u siin jiray ayaan u siinayaa laakiin nebi maxamed wuxuu yihi wixii aanu ka tagno ambiyada haddaanu nahay dhaxal ma galaan muslimiintao dhan baa leh ayb walaakinii laakiinse acuulu waan nafaqaynayaa man cid baan nafaqaynaya kaana rasuulu lahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi u ahaa yacuuluhu mid nafaqeeya wa unfiqu waan nafaqaynaya marka yani eh, acuulu iyo unfiq waa isku macna laakiin af soomaaliahaanun baan kala duwaynaa yacni waxaan biilayaa ciddii nebi maxamed biili jirtay wa unfiqu waxaan nafaqaynayaa calaa man ruuxoo kaana rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaah u ahaa yunfiqu calayhi mid nafaqeeya tirmidi iyo imaamu axmed iyo keyrkood baa warinaya waana xadiis xasana mukhtasar shamaa'il maxamediya saddex boqol soddon iyo raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibn musanna abu muusa albasri shaykhu ljamaca xadaana yaxya bn abi kasiir alcambari yaxya bnu abi kasiir alcambari yacni abu qasaan waa iqatun min asxaabi kutubi sita xadaana shucbata bn xajaaj alcataki can camr bni mura abilbakhtari camr ibni mura abilbakhtari waa ibnu saciid ibni fayruus waa nin haddii ilaahay ku ron yahay siqo ah xooga yaroo yani shiicanimaha lagu sheegay kaiiru lirsaal irsaalkiisaa badnaa ana cabaasa cabaas ibnu cabdilmualib iyo wa caliyan cali bn abi aalib jaa-aa way yimaadeen ilaa cumar cumar bay u yimaadeen yakhtasimaani iyagoo doodaya iyagoo doodaya u yimaadeen yaquulu wuxuu leeyahay kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida lisaaxibihi saaxiibkii wuxuu ku leeyahay anta kada anta kada sidaasaa tahay sidaasaa tahay cali iyo waxaa is haystaa adeerkii cabbaas waxayna isku haystaan xoolihii nebigu salawaatuullahi wasalaamu caleyh dhul uu ka dhintay oo meesha fadak iyo ku yaalla iyo khumuskii khaybar nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh kaga soo hagaagay wakhtigii abubakar abubakar baa maamuli jiray faaduma iyo markay weydiisteenna wuxuu yidhi xoolahan sidii nebi maxamed u maamuli jiray baan u maamulayaa waqtigii cumar laba sano markii khilaafadiisii ay ka soo wareegtay uu maamulayay ayaa ahlubeytkii ay u tageen oo waxay yidhaahdeen xoolihii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi annagaa maamulayno sidii uu ku maamuli jiray baanu ku maamulayno cumar marka si uu khilaafka usoo afjaru gacanta u geliyey cabaas iyo hadii caliba u geliya iyagii baa isqabsaday marka calibaa maamulkii haddii ilaahay ku yahay kaga qaalib noqday cabaas maadaama islaamnimadana uu kaga horeeyey gabadhii nebigana salawaatuulahi wasalaamu caleyh uu qabay isaga hadii ilaahay ku xilkii iyo mas-uuliyaddii kaga guulaysta cabaas baa ka xanaaqay riwaayada bukhaari marka wuxuu ku yidhi arixnii min hada alqaashim aaalim midkaan daalimka ah ee caaqa ah ee qaashimka ah ee iga qabo iga raaxe hadalka marka riwaayadan hadda ay duuduubaysaaba anta kada anta kada faqaala cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi lidalxa waubayr dalxa ibnu cubaydillaah iyo zubayr ibnu cawaam wa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo wa sacd ibni abi waqaas afar ka mida casharatu lmubashariina biljanna meesha fadhiya wuxuu ku yidhi yani nashadtukum billaahi ilaahay baan idinku dhaariyey asamictum ma maqasheen raggiinnan meesha fadhiya rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay ma ka maqasheen yaquulu isagoo leh kullu maali nebiyin maal kastoo nebi uu leeyahay waa sadaqo nebi maxamed wale ilaahay baan idinku dhaariya ma maqasheen marka intaadan wax xukumin masalada waa inaad yani fiqiga cumar baa waxaa ka iyagu marka hore masalada ka taqriirinaya sidaa iyo sidaas ma maqasheen waa maqalnay waa isdhiibay markii sooma ayb ma maqasheen buu ilaah baan idinku dhaariyay inuu nebi maxamed yidhi nebi kasta xooluhuu ka tago waa sadaqo ilaa ma adcamahu wuxuu nebigaasi u quuto mooyaane innaa annaga laa nuurasu haddaannu ambiyada nahay nalama dhexlo naxnu macaashara alambiyaa laa nuuras maa tarakna sadaqa ambiyada kulankoodii haddaanu nahay nalama dhexlo waxaanu ka tagnaa waa sadaqa wa filxadiisi xadiiska waxaa ku sugan qisatun qisa ku suganoo qiso dheer buu lahaayo xoolahan sidii nebi maxamed u maamuli jiray hadaydan u maamulayn shalay baan idinku wareejiya igu soo wareejiya qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibn musana qala xadaana sufyaan ibnu ciisa an usama ibni sayd alleysi can isuhriyi maxamed ibn muslim ibn shahaab asuhri can caaisha ana rasuul lahi sal ly waslm qaala wuxuu yidhi nebigu laa nuurasu nalama dhaxlo maa taraknaa wixii aannu ka tagno fa huwa isagu sadaqatun sadaqo weeye imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya bukhaarina fi lfaraa'id abu daa'uudna fi lkharaaji baabu safaaya rasuuli sal allau aleh wasalam qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed bnu bashaar waa bundaar qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi xadaana sufyaan athawri can abi sinaad cabdulaahi bni dakwaan alqurashi can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj can abi hurayra can nebiyi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu laa yaqsimu warasatii warasadaydu qaybsan mayso diinaaran walaa dirhama diinaar iyo dirham toonna qaybsan mayso diinaaran dahab qaybsan mayso walaa dirhaman fido iyo qalinna qaybsan maayaan warasadaydu maa taraktu wixii aan ka tago bacda nafaqati nisaa'i dumarkayga nafaqadooda iyo biilkooda ka bacdi iyo wa mu'anati caamili iyo shaqaalahayga yacni markaa ujradooda caamilku waa raggii beerta ka shaqaynaya iyo wa ma'uunati caamili yacni shaqaalahayga ujradooda mooyaane fa huwa sadaqatun sadaqa weeye buu yidhi nebigu sala allahu caleyh wasalam xadiis saxiixa bal bukhaari iyo muslim baa warinaya bukhaari fii saxiixi muslimna abu daud fii sunanihi tirmidi way la wadaagsanaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana xasan ibnu cali alkhalaal qaala xadaana bishr ibnu mamar bishr ibnu macmar ibn اlxakam azahrani abu moxamed albasri iqat ahraja xadiisahu asxaabi اlkutub sit qaala wuxuu yihi samictu malik bni anas baan maqlay can suhriyi can malik bni ws ibn xadasaan qaala wuxuu yidhi dahaltu calaa cumara cumar baan u galay saxaabigaas fa dakhala calayhi waxaa u soo galay cabdiraxmaan ibnu cawf wa dalxatu wa sacdun sacd ibn abi waqaas iyo dalxa u soo galay wa jaaa caliyun cali baa yimi iyo walcabaasu cabaas baa yimi yakhtasimaani xaalay doodayaan macnaha cabdiraxmaan ibnu cawf iyo raggan saxaabada cumar inuu nagu xanaaqaanu ka baqaynaaye naga sii horeeyo oo gogoldhig noo noqdo idinkoo meesha fadhiya aanu idinku nimaad yakhtasimaani xaalay doodayaan faqaala lahum cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi raggii saxaabadaa soo galay wuxuu ku yidhi anshudukum waxaan idinku dhaariyey biladii kii baan idinku dhaariyey biidnihi idankiisa taquumu asamaawaatu waalardu samaawaadkiiyo arladu ay ku taagnaayeen allaha idankiisa samaawaadkaiyo arladu ay ku taagan yihiin baan idinku dhaarshay ataclamuuna ma ogtihiin ana rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi laa nuurasu nalama dhaxlo haddaannu ambiyadan ah maa taraknaa wixii aannu ka tagno sadaqatun sadaqa weeye faqaaluu waxay idhaahdeen allaahuma nacam eebbe magane alle subxaana wa tacaala magantiisae markhaati baannu ka nahay inuu nebigu yidhi salawatu wasalaamu caleyh markaasuu iyagii ku jeesto wuxuu yidhi idinkuna ma ogtihiin haa hadaba mas-uuliyaddan iyo xilkan xoolahan waxaan idinku dhiibay inaydan odhan nebiga qaraabadiisi iyo ahlubeytkii baanu nahay xoolihii nebi maxamed baana loo diiday sidii nebi maxamed u maamuli jiray abubakar u maamuli jiray hadaydan u maamulayn xilka iigu soo wareejiya hadde waa markaa waa kaceen cabaas iyo calina ila mas baa lagala wareegayaa xoolaha ama iigu soo wareejiya ama maamula marka inagu aan isqarsanna yidhaahdeeno bal dib aan inagu isugu noqon xadiiska imaamu muslim ee bukhaari bukhaari fii saxiixihi abuhaari eh, muslimna sidoo kale waxaa isagana werinaya yani abu daawuud iyo tirmidi qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar qaala xadaana cabdaraxmaan ibnu mahdi xadaana sufyaan athawri can caasim ibni bahdala caasim ibni abi najuud can sir bni xubayshin can caaisha qaalad waxay tidhi maa taraka rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay kama tegin diinaaran walaa dirhama diinaar iyo dirham toonna kama tegin nebigu sal allahu aleh wasalam walaa shaatan neef adhiya kamaanu tegin nebigu salawaatuulahi wasalaamu caleyh iyo walaa baciiran tulud iyo neef geela toonna kamaanu tegin nebigu wax xoolaa kamaanu tegin qaalu wuxuu yidhi zir ibnu xubaysh oo caaisho ka warinaya wuxuu yidhi wa ashuku waxaan ka shakisanahay inay tidhi filcabdi addoon kama tegin iyo walammati addoonna kama tegin yacnii inay jumladu ahayd maa taraka rasuulu llahi sal alla aleh wasalam diinaaran walaa dirhaman walaa shaatan wala baciiran walaa cabdan walaa amma yacnii addoon iyo addoontoonna kama tegin shaki baa jumlada dambe igaga jira marka nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi adduunyadani agtiisa qiime kama lahayn isagaana wuxuu doortay adunyada inuu noqdo yacni addoommaha uu la mid noqdo maalina uu dhergo maalina haddii ilaahay kuu roon yahay uu gaajo uu ku seexdo nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh marka hadday adduunyadu qiimo leedahay nebi maxamed baa dooran lahaa waman aaraada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mu'min fa ulaa'ika kaana mashkuura man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid uma jacalnaa lahu jahannama yaslaha madmuuman madxuura marka bal tu'iruuna alxayaata adunya waalaakhiratu khayrun wa abqa baashaan la ysku dilaya ee kuraasta iyo jagooyinka iyo haddii ilaahay kuuraya guryaha dhismahooda iyo adduunyun laysku dilayo nebi maxamed heerkaas ka jooga baabu maa jaaa fi ru'yati rasuuli lahi sal alla aleh wasalam fi nowmi wuxuu baabu yahay wixii ku yimid nebi maxamed salawaatu ullahi aragtida lagu arko hurdada lagu arkay qofka uu ku riyoodo hadduu nebi maxamed ku riyoodo xaalkiisu muxuu noqonaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana cabduraxmaan ibnu mahdi xadaana sufyaan athawri can abi isxaaq camr bni cabdillaahi alhamdani asabiici can abilaxwas waa cawf ibni malik ibni nadla ninka la yidhaahdo abulaxwas alkuufi mashhuurun bikunyati waxaa la dilay fii wilaayat alxajaaj xajaaj ibni yuusuf wakhtigiisii baa lagu dilay calaa ciraaq can cabdilaahi bni mascuudin can inabiyi sal allah aleh wasalam qaal nebiga wuxuu ka wariyey cabdilaahi bni mascuud nebigu inuu yidhi man ra'aanii ruuxii arka filmanaami hurdada ruuxii igu arka faqad ra'aanii waa i arkay buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh sababtuna waxay tahay fa ina shaydaana shaydaanku laa yatamaalu biya iskuma soo kay matelo shaydaanku isuma kay soo ekaysiiyo suuradayda iyoyani muuqaalkaygii intuu qaato iskama soo dhigo ayuu leeyahy laakiin qofka odhanaya nebi maxamed baan ku riyooday waa inuu tilmaamihii aynu shamaa'ilka ku soo marnay yani markaa uu sheega nebi maxamed salawatulahi wasalaamu aley markaad ku riyootay see u ekaa hadduu yahay nin dheer buu ahaayoo xadkabaxa maxaan leenahay nebi maxamed kuma adriyo maya nin gaaban buu ahaa maxaan leenahay nebi maxamed kuma adriyo ila nebi maxamed muxuu dheh nin dheer iyo nin gaaban midabkiisu muxuu ahaa maariin buu ahaa nebi maxamed ma ahaynkaas midabkiisu casaan cadiin xigu ahaa timihiisu noocee ahaayeen timihiisu tima adagna maahayn kuwa bisana maahayn nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tilmaamaha waa inu qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar wa muxamed ibnu lmusana abu muusa albasri qaala xadaana muxamed ibnu jacfar waa qundur xadaana shucba ibnu xajaaj alcataki can abi xasiin abi xasiin wasmuhu waa cuhmaan ibnu caasim alsadi alkuufi yani waa nin siqa ah oo sunniya akhraja xadiisahu asxaabi lkutub sit can abi saalixin samaan oo dakwaan loo yaqaano can abi hurayra qaal wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal allahu aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi man ra'aanii ruuxii arka fil manaami hurdada dhexdeeda ruuxii igu arka faqad ra'aanii waa i arkay maxaa yeelay fa ina shayaana shaydaanku laa yatasawaru iskuma soo kay suureeyo aw yatashabahu biya ama wuxuu yidhi laa yatashabbahu iskuma soo kay shabaho biya aniga shaydaanku iskuma soo kay shabaho suuradeeda iyo muuqaalka xaqiiqiga ee nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh shaydaanku iskuma mateli karo xadiiska bukhaari iyo muslim baa warinaya bukhaari fii saxiixi muslimna yani ayuu ku warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutayba ibnu saciid abraja albaqlani qaala xadaana khlf ibnu khaliifa can abi malik alashjaci can abiihi yani khlf ibnu khaliifa ibnu saacid alashjaci abu axmed alkuufi waa saduuqun ikhtalada fi laakhar yani markii ugu dambaysay ahraja xadiisahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad walimaamu muslim waasxaabi sunan اlarbaca can malik alashjaci waa saciid ibnu daariq siduu tirmidi uu tilmaami doono can abiihi waa daariq ibnu ashyim waa saxaabi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllau aleh waslm rasuulka ilahi wuxuu yidhi man ra'aanii ruuxii arka fi lmanaami hurdada dhexdeeda ruuxi igu arkaiyo riyo faqad ra'aanii waa i arka qaala abu ciisa wuxuu idhi wa abu malikin hada huwa saciid ibnu ariq ibni ashyam wa daariq ibni ashyam huwa min asxaabi rasuuli illahi sal alla aleh wasalam ibni ashyam miyaa asxaabtii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh buu ka mid ahaa waqad rawaa wuu wariyey can nabiyi sal alla aleh wasalam nebiga wuxuu ka wariyey axaadiisa axaadiis buu ka wariyey tirmidi marka wuxuu khilaafsan yahay sunanta abu daauud baa waxaa ku sugan abu daauud inuu yidhi maa rawaa can nabiy sal alla aleh wasalam yanii nebi kumale marka tirmidi baa ku saxan wa samictu caliy bnu xujar asacdi yaquulu isagoo libaan maqlay wuxuu khalaf ibnu khaliifa wuxuu yidhi ra'aytu camar ibnu xuraysin baan arkay saaxiba nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga wa ana ghulaamun saqiir anigoo nin yar marka yani saxaabigu inuu saxaabi yahay buu kutusinayaa oo nebiga salawatu ullahi wasalaamu aleh axaadiis buu ku leeyahay ninka kalena uu taabici yahay xadaana qutaybat bnu saciidin aburaja albaqlani qaala xadaana cabdilwaaxid ibnu siyaad cabdilwaaxid ibnu siyaad alcabdi albasri waynu soo marnay riwaayadiisa acmash oo ka wariya baa la yidhahdaa maqaal baa ku jira akhraja xadiisahu min asxaabi alkutub sit can caasim ibni kulaybin caasim ibni kulayb ibni shihaab aljarmi alkuufi waa saduuqun rumiya bilirja ahraja xadiisahu alimaam albukhaari raximah llahu tacala tacliiqan walimaamu muslim waa asxaabi sunani alarbaca qaala xadaanaa abi aabbahay baa noo warramay oo kulayb ah yacnii waa kulayb ibnu shihaab ibnu majnuun waa saduuqun rubama wahima yani marka ahraja canhu asxaabu sunan اlarbaca wاlbukhaariyu fii juزءi rafci اlyadayn anahu samica abaa hurayrata ayuu maqlay yaquulu isagoo le qaala rasuulu lahi sal allau aleh waslem rasuulka ilah wuxuu yidhi man ra'aanii ruuxii arka filmanaami hurdada igu arka faqad ra'aanii wuu i arka fa ina shaydaana shaydaanku laa yatamahalunii iskuma soo kay matelo iskuma soo kay ekaysiiyo suuradayda iyo muuqaalkayga cidna isuma ekayso qaal abigu wuxuu yidhi faxadatu bihi xadiiskii baan u sheegay ibna cabaasin ibn cabaas baan u sheegay faqultu waxaan idhi qad ra'aytuhu waan arkay nebiga anigaaba ku riyooday fadakartu waxaan u sheegay alxasana bni caliyin yani fadakartu waxaan xusuustay alxasan ibni caliyin baan xusuustay macnaha markaa nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ibnu cabaas u sheegay ee idhi nebigaan ku riyooday suuradiisii iyo tilmaamihii nebiga aan ku riyooday waxaa u ekaaday xasan ibnu cali baa u ekaaday marka nin xasan ibnu caliyu u eg baan ku riyooday wuxuu yidhi fashabahtuhu shabbahtuhu waan ku shabbahay xasan ibnu cali bihi ay binabiyi sal alla aleh waslm nebigaan ku shabbahay faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas baa wuxuu yidhi innahu xasan kaana wuxuu ahaa yushbihuhu mid shabbahoo nebiga u eg ayuu ahaa abu bakar baa intuu dhunkaday buu odhan jiray kaana yushbihu nebiya sal alla aleh wasalam maa yushbihu caliyan cali uma ekee nebi maxamed buu shabahaa qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana ibn abi cadiy yani in badan baynu soo marnay waa muxamed ibnu ibraahim ibn abi cadiy waa iqatun ahraja xadiisahu min asxaabi اlkutub sit lexda kitaab waxbaa lagaga wariya wmuxamed ibnu jacfarin qaala waxay yidhaha xadaana cawf ibn abi jamiila alacraabi can yasiid alfaris yasiid alfaris isagaa kuu tilmaamaye wa kaana wuxuu ahaa yasiid alfarisiy yaktubu mid qora almusaaxifa masaaxiftuu qori jiray musaaxif iyo musaaxif iyo misxaf in la yidhahdo waa muhallas weryamiinku wuxuu ra'aytu waxaan arkay rasuulu lahi sal allau aleh rasuulka ilaahi baan arkay fil manaami hurdada dhexdeedaan ku arkay nebiga zaman ibni cabaasin wakhtigii ibni cabaas radia allaahu canhu radia allaahu canhumaa ilaahay labadooduba ha ka raali noqdee faqultu libni cabaasin cabdilaahi bni cabaas baan waxaan ku idhi innii ra'aytu rasuula allahi sal alla aleh wasalam fi nowm nebi maxamed baan hurdada ku arkay faqaala bnu cabaasin cabdilahi bni cabaas baa wuxuu yidhi ina rasuulalahi rasuulka ilaahi kaana wuxaa yaquulu ku yidhaahda ina shaydaana shaydaanku laa yastadiicu ma awoodo an yatashabbaha biya inuu isku soo kay shabaho faman ra'aanii ruuxii arka fii nowmi hurdada igu arka faqad ra'aanii waa i arkay hal tastadiicu laakiin ma awoodaa an tancata inaad ii sifayso oo ii tilmaanto hada rajula midkan alladii kaasoo ra'aytahu aad aragtay fii nowmi hurdada aad ku aragtay laakiin bal ma ii tilmaami kartaa ciddaad hurdada ku aragtay qaala wuxuu yidhi nacam ha yacnii waan kuu tilmaami karaa ancadku laka waxaan kuu sifaynayaayo waan kuu tilmaamayaa yacnii rajulan nin oo bayna rajulayni laba nin u dhexeeya rajulan bayna rajulayn nin laba nin u dhexeeya maxaa looga jeeda ninaan dheerayn aanna gaabnayn jismuhu jidhkiisa iyo walaxmuhu hilibkiisu jidhkiisa iyo hilibkiisuna laba nin bay udhexeeyaanoo nebigu salawatullaahi wasalaamu caleyh nin buuran oo cayilana ma ahayn nin caata oo naxiifana ma ahayn nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh u udhexeeyey yacni asmaru nin guduudan buu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh midabkiisa uu guduudan yahay oo ilal bayaadi dhanka cadaanta uu u yahay waxaynu nidhi nebiga salawatu ullahi wasalaamu midabkiisu wuxuu ahaa muuqaalka bini aadamka ugu quruxda badan cadaan saafiya oo yacni sida baraska u eg kuwaan reer yurub oo kale cadaankooda aan fadhanfadhka u eg kaasoo kale ma ahayn wuxuu ahaa cadaan yani markaa guduud uu ku jiro oo muuqaalka biniaadamka ugu quruxda badan akxalu lcaynayni labadiisa indhood miday indha kuulan tahay buu ahaa indhihiisa idhankoodaa madoobaayo nebigu salawatuulahi wasalaamu caleyh inuu indha kuul soo marsaday baa la moodayay walaysa biakxal waataynu riwaayada kale kusoo mar xasanu daxiki qosalkiisu miduu wanaagsan yahay buu ahaa nebigu salawatuulahi wasalaamu caleyh waataynu dhoolaha markuu nabigu kala qaado iftiin yani ayaa ka baxayo ilkihiisa iyo dhoolihiisa iftiimaya nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh jamiilu dawaa'iri lwajhi wejiga yacnii wareegiisa ama dhinacyadiisa miduu wanaagsan yahay buu ahaa oo qaabkiisu aad u qurux badan yahay nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh dadka kale waxaa laga yaaba wejigooda qof ama koodka inuu u wen yahay mid inuu ama san dheer yahay ama san gaaban yahay mid inuu kamas leeyahay mid inuu garhkiisugarhka garku ay gaaban tahay nabiga salawaatulahi wasalaamu aleyh wuxuu ahaa jamiilu dawaa'ir ilwajhi wejiga wareegiisa oo dhan iyo darfyadiisa oo dhan miduu qurux badan yahay oo wanaagsan yahay ayuu ahaa nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh maxaa yeele ilaahay baa doortayoo la rabaa muuqaalkiisa khalqigu inaanay u helin wax iina aanay u helin bini aadamku waxay ceeb u yaqaaniin oo dhan waa laga ilaaliyey nebiga salawatulahi wasalaamu calayhi ilahay waa ka ilaaliyay qad mala'at lixyatuhu garhkiisu wuxuu buuxiyey maa bayna haadihi ila haadihi intan iyo intan inta udhaxaysa garhkiisu wuxuu buuxiyey intan iyo intan u dhaxaysa macnaha labada dhigood iyo inta udhaxaysa ama garhkiisu wuxuu buuxiyey intan iyo intan inta udhaxaysa waa markaa laftii garhka iyo hadii ilaahay kuu ronya garhu isku jooga ayuu lahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aan teelteel ahayn qad mala'at waxay buuxisay naxrahu dhuuntiisa garhkiisu wuxuu buuxiyey yacni dhuuntiisa qaala cawf baa wuxuu idhi cawf ibnu maalik baa wuxuu idhi walaa adri ma garanayo maa kaana wixii ahaa ma garanayo maca haada nacti tilmaamaha inta aan kuu sheegay uun baan ka garanaya wixii kale la socday ma garanayo faqaala bnu cabaasin cabdulahi bnu cabaas baa wuxuu yidhi low ra'aytahu haddaad arki lahayd nebiga filyaqdati soojiyad haddaad ku arki lahaydna ma stadacta maadan awoodeen an tancatahu inaad ku sifayso fowqa haada arrinkaa wax ka koreeya xataa haddaadba soojiyad aad ku arki lahayd intaa wax ka badan maba aad awoodeenba maxaa yl saxaabadu ridwaanulaahi calayhi nebiga salawatulahi wasalaamu calayh indhahooda kamaanay buuxsan jirin maanay eegi jirin ijlaalan lahu weynayn ay weynaynayaan qaala abu ciisa wuxuu yidhi wayasiid alfarisi ninka la yidhaahdo huwa yasiid ibnu hurmus laba yasiid buu rabaa inuu kuu kala saaro yasiid alfarisi ninka la huwa yasiid ibnu hurmus wa huwa aqdamu wuuna ka horreeyey min yasiid araqaashi yasiid araqaashi wuu ka horreeyey xagga da'da iyo wakhtigiisaa ka horreeyey warawaa yasiid alfarisiy wuxuu wax ka wariyay can ibni cabaasin radi allahu canhuma axaadiisa ayuu ka wariyaa wayasiid araqaashi ninka la yidhaahdo lam yudrik maanu haleelin ibna cabaasin cabdullahi ibnu cabaas maanu gaadhin wa huwa yasiid ibni abaan araqaashi wa huwa yarwi wuxuu ka wariyaa isagu can anas ibni maalikin buu wax ka wariya wayasiid alfaris ninka la yidhahdo iyo wayasiid araqaashi labadooduba kilaahumaa labadooduba mid kastoo labadooda ka mid ah min ahli lbasrati reer basray ka mid ahaayeen cawf ibnu jamiila miyaad doonaysaa huwa cawf ibnu jamiila ibn alacraabi ninka la yidhaahdo waay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cabdullaahi bn abi ziyaad qaala xadaana yacquub ibnu ibrahim ibnu sacd yacquub ibnu ibrahim ibnu sacd ibn cabdiraxmaan bn cawf aلzuhri abu yuusuf almadani waa nin iqa oo faadil ah qaala xadaana ibn ahi ibni shihaab aلzuhri ibnu shahaab asuhri yacnii walaalkii wiiluu dhalay oo uu adeeru yahay ayaa uu ka warinayaa can cammihi adeerkii wuxuu ka wariyay azuhri qaala wuxuu yidhi abu salama ibnu cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi qaala abu qataada abuu qataada xaaris ibnu ribci ba wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alla rasuulka ilahi wuxuu yidhi man ra'aanii ruuxii arka yacnii wuxuu u fi fii nowmi hurdada dhexdeeda ruuxii igu arka faqad ra'a alxaqa xaqii buu arkay macnaha suuradii dhabta ahayd ee nebi moxamed salawatu ulahi wasalaamu calayh iyo shay xaqiiqa ayuu arkay xadiiska bukhaariiyo muslim baa warinaya sababta uu suuradii dhabta ahayd u arkayna waxa weeye nebi moxamed salawaatu ulahi wasalaamu caleyh shaydaanku iskuma soo matelo suuradiisana isuma soo ekaysay laakiin cidaad aragtay bay ku xidhan tahay inaad taqaano tilmaamihii nebi moxamed salawaatu ulahi wasalaamu calayh iyo inaadan aqoon bukhaari fii saxiixi muslimna ayuu ku warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan addarimi ahbarana mucalla ibnu asad wa mucalla ibnu asad alcami abulhaysam albasri ahraja xadiisahu bukhaari wa muslim wa asxaabi sunani larbaca ila aba daauud aba daauud mooyaan xadaana cabdilcasiis ibn lmukhtaar qaala xadaana saabit ibnu aslam albunani can anas bni maalikin can rasuuli lahi sal allau aleh wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu man ra'aanii ruuxii arka fil manaami hurdada igu arka faqad ra'aanii waa i arkay ruuxii reiyo igu arka maxaa yeelay fa ina shaydaana shaydaanku laa yatakhayalu bii shaydaanku iyo muuqaalkayga iyo abuurkaygu qaabku jidhkaygu u abuuran yahay shaydaanku isuma soo kay ekaysiiyo wa qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu wa ru'ya almu'mini ru'yada mu'minku waa jus-un qayb weeye min sittatin wa arbaciina jus-a waa qayb ka mida lix iyo afartan qaybood oo min anubuwati nebinimada ka mid ah ruuxa muslimka ah riyadiisu waxa weeye waa qayb ka mida macaalimta iyo astaamihii ambiyadu yacni marka ay arki jireen lix iyo afartan qaybood qayb ka mida ah ayb haddee riyaduna waa qaybsantaayo midna dhanka shaydaankay ka ahaatay midna waxa weeye waa mid yani xagga ilaahay subxaana wa tacaala ka ahaatay middaa dhanka shaydaanka ka ahaatay wixii aad ku riyooto bini aadamka looma sheego shaydaankaad iska naari dhinaca kalead isu rogi yacnii waad weyse qaadan kadibna afkaagaad haysanaysa amaa middan kale haddii ilaahay kuu roon yahay qofaad ku kalsoon tahay baa loo sheegaa hadda rag idaacadaha u fadhiisto yidhaha riyadaan fasiraynaah niman baa hadda ka shaqaysta ayb ha isaga dhiibin marka kuwaas haddaad isaga dhiibto waxaa la yidhi riyadu nebigu wuxuu yidhi waa wixii lagu cabiray sheekhoo dumarka aad masaakiinoo aada u wacwaca sheekhaw ka warran riyada noocaas haba saasaad noqonaysaa saasay noqonaysaa waxaa laga yaaba wixii uu sheegayba in gabadhii uu ku dhaco riyadaasi shar bay u muuqataa riyadaasi khayr bay u muuqataa qof markaa yani aad ku kalsoon tahay inuu yahay iska sheegin haddii riyo wanaagsan ay tahay qaala alimaamu raximah wuxuu yihi xadaanaa muxamed bnu caliy wuxuu yidhi abi qaala cabdulaahi bnu mubaarak cabdulaahi bnu mubaarak baa wuxuu yidhi ida btulita bilqada'i qadaha haddii lagugu ibtileeyo lagugu xukumo yacnii oo markaa qada iyo xukun iyo mas-uuliyad dhiibo fa calayka bilasar aasaartii nebi maxamed salawatu ullahi wasalaamu calayh qaabkii nebi maxamed uu wuxuu xukumi jiray iyo khulafadu ay wuxuu xukumi jireen laasim buushi maxaaduhu haddii mas-uuliyad lagu dhiibo lagu yaha dadkan kala saar oo kala xukun ma sharaf baa sharaf maaha waa takliif nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man jucila qaadiyan faqad dubixa biqayri sakiin ruuxii qaadi laga dhigo waxaa la gowracay mindila'aan ayib wuxuu yidhi dadka wax xukumaa waa saddex laba qaadi naartay gelayaan buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh midna waa ahlu janno aduu kaad noqonaysa maadaa og marka walidaalika salafka iyo saxaabada wax kastoo mas-uuliyaada way ka carari jireen nebiguna wuxuu odhan jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa nucdi alimaarata man sa'alahaa madaxtinimada iyo xilka mas-uuliyadda muslimiinta u dhiibi mayno ruuxuna weydiistay oo isagu dalbay ha garto in lagu gartay ku fiican tahay mas-uuliyaddu salafka ridwaanullaahi alayhim yanii su'aal baa la weydiinaya fatwa saxaabada la weydiinaya markaasaa uu ka gaabsanaya markaasaa ninkii labaad loo tegaya markaasuu ka gaabsanaya markaasaa kii saddexaad loo tegaya markaasuu ka gaabsanaya markaasay dib waxay ugu soo noqonaysaa kii koowaadee laga bilaabay bay dib ugu soo noqonaysaa saasay uga xalaal miiran jireen nebigu wuxuu idhi wa khayru diinikum alwaracu diintiinna waxaa ugu khayr badan ruuxu inuu xalaal miirto ayaa ugu khayr badan fadlu lcilmi khayrun min fadli اlcibaada wa khayru diinikum alwarac wuu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh xadiiska dabaraani uu warinay ida btuliita haddii lagu imtixaamo bilqadaa'i qadihii iyo xukunkii lagu dhiibo iyo mas-uuliyaddii fa calayka bilasar asarta iyo axaadiista iyo sunnada nebiga laasiin asarta waxaa loo jeedaa almanquulu can اnabiyi sala اllah aleh wasalam waalkhulafaa alraashidiina fii axkaamihim wa aqdiyatihim wixii saxaabada iyo nebi maxamed laga soo raray xukun ah laasim waa sanad saxiixo shamsudiin adahabi baa wuxuu ku warinaya maxamed ibnu cusmaan baa wuxuu ku warinaya siyaru aclaami nubalaa mujaladka sideedaad ku saxiix yeel qaala wuxuu yidhi xadaanaa maxamed ibnu abarana ibnu cawn cabdlahi bni cawn can ibni siriin maxamed ibni siriin ataabiciy aljaliil qaal wuxuu yidhi hada alxadiiu xadiiskani diinun diin weeye fanduruu fiiriya caman ta'huduuna diinakum diintiinna cidaad ka qaadanaysaan muslim baa ku warinaya fi lmuqadima ayuu ku warinayaa mujaladka koowaad siddeetan iyo afar laakiin lafdiga muslim wuxuu ahaa ina hada alcilma cilmigani diinun weeye fanduruu firiya buu yidhi yani ay salafku odhan jireen caman ta'khuduuna diinakum diintiina cidaad ka qaadanaysaan zamanka fitnada lagu jiro ee muslimiinta khilaafkoodu uu badan yahay ee macaalimtii islaamka maxaa xalaala maxaa xaraana aan la kala garanayn ciddaad diintaada ka qaadanaysa inaad ka fiirisaa cilmi ruux leh oo cilmigiisa ku camalfalaya oo ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisii kaga baqaya oo xalaal miirado aan degdegayn inaad cilmigaaga iyo diintaadii ka qaadato wuxuu leeyahay yacnii hada alxadiiu diinun xadiiskani waa diine fanduruu fiiriya canman ta'khuduuna diinakum diintiinna ciddaad ka qaadanaysaan fiiriya fatwadii aan ku degdegayn haddii mid fadwada ku degdegaya inta ilaahay kugu ibtileeyo aad diin weydiiso oo uu ku khaldo oo haddii ilaahay kuu ron yahay masale aan sugnayn isagu kuu sheego dembiga isagaa leh nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man uftiya ruuxii loo fatwoodo fatwan bikayri sabtin fatwo aan sugnayn ruuxii loo fatwoodo fa inamaa ismuhu calaa man aftaahu dembiga waxaa iska le maxay u fatwootay baa iska leh waxaa lagama maarmaana marka qofku inuu ku xidhnaado yani dadka culimmada ah ee cilmigooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda iyo suluugooda oo marka wax ka faa'iidaysanayo ee waa shamaa'il almuxamadiya waalkhasaa'il almustafawiya waa darsigii inoogu dambeeyey xadiiska aarta ayaa ugu dambaysa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu towfiiqda uu nawaafajiyo wixii aan nasiibnayna ilaahay subxaana wa tacaala ajarkeeda uu nasiiyo wixii aan ku gefnay iyadoo aan loo qastin ama sabqu lisaan ama carabku naga boobayna inuu ilaahay subxana wa tacala uu naga dhaafo allahuma aati nufuusana taqwaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamowlaaha allahuma inaa nas'aluka iimaana kaamila wayaqiina saadiqa waqalba khaashican walisaana daakira warisqan ayiba wacmala mutaqabala silsiladeennii raqaaiqda ku saabsanayd silsiladan waxaanu dooranay kitaab alkabaa'ir baan ka bilownay waxaan ku xijinay shamaa'ilulmuxamadiya bal dadka akhlaaqda iyo tarbiyada iyo wixii ku saabsan ruuxda ku saabsan in laga soo dhiso ayay ahayd yani kitaabkeenna saddexaadee qaybtan koowaadee raqaa'iqda aynu ku khatimi doonaana wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala adab ulmufrad insha allahu tacaala wiiga soo socda ayuu insha allahu tacaala noo bilaabin doonaa wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum